raxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin warafcu fii hayri aladii mara rajax famaa ubiixa fcal wadac maa lam yubax wa faslu mashquulin bixarfi jarin aw biidaafatin ka waslin yajri wa sawi fii dalbaabi wasfan daa camal bilficli in lam yaku maanicun xasal wa culqatun xaasilatun bitaabicin ka culqatin binafsi lismi alwaaqici calaamatu lficli lmucaddaa an tasil hayra masdarin bihi naxwu caamil fansib bihi mafcuulahu in lam yanub can faacilin naxwu tadabbartu lkutub walaazimun hayru lmucaddaa waaxutim luzuumu afcaali isajaaya ka nahim kadafcal allah walmudaahiq cansasa wamaqtadaa nadaafatan aw danasa aw caradan aw taawaca almucadda liwaaxidin kamaddahu famtadda wacaddi laaziman bixarfi jarrin wain xudifa annasbu lilmunjarri naqlan wa fii anna wa an yatariduu macabni labsinka cajibtu an yaduu walaslu sabqu faacilin macnan kaman min albisun mansaarakum nasl yaman wayalzamu alaslu limuujibin cara wa tarku daka alasli xatman qad yuraa wa xadfa fadlatin ajiz in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban ow xusir wayuxdafu naasibuha in curima waqad yakuunu xadfuhu multazamaa warafcu rafcin fii hayri ladii kii keyrkii la rafciyo marra soo maray rajaxa rafcaha ayaa raajixa fafcal samee maa wixii ubiixa la banneeye wadac ka tag maa waxa lam yubax aan la bannaynin waxaan ku soo jirnay ishtiqaal ismiga saabiqa ah shan xaalo ayuu lahaa nasbo waajibe nasba raajixe rafca waajibe rafca raajixa iyo musawi lamrayn shantaa xaalo ayuu lahaa waxaan ka soo baxnay nasbihii waajibka ahaa iyo nasbihii raajixa ahaa rafcihii waajibka ahaa iyo mustawiyulamrayn afartaa xaalo ayaan ka soo baxnay xaaladii u dambaysa waa rafca raajixa rafca wuxuu raajix noqonayaa afartii xaalee hore midna haddii ayan jirin nasbo waajibi iyo nasbo raajixee rafca waajiba iyo mustawiyul amrayn afartaa xaala midna haddayan jirin rafcaha raajixahoo ismiga saabiqa mubtadanimo in lagu rafciyo jumlada ka dambaysaana khabar looga dhigo ayaa raajixa waayo rafcaha waa cadamu taqdiir nasbahana taqdiir buu u baahan yahay oo caamilkii ku camalfali lahaa ismiga nasbisan ayaa la qadarayaa taqdiir iyo cadamu taqdiirna waxaa asala cadamu taqdiir inaan waxba la qadarin kalaamka inuusan waxba ka xadfanayn ayaa asala mar xadafka hadduusan raajix noqonin ama waajib uusan noqonin waxaa raajix noqonayaa ama waajib noqonayaa cadamulxadaf mar hadduusan cadamxadafka waajib uusan noqonin cadamulxadafkaa raajixa mubtada in laga dhigaa raajixa sidaa ayuu ujeedaa warafcu rafcin fii hayri ladii kii heyrkii la rafciyo marra soo maray afartii xaalay soo martay heyrkooda in la rafciyaa Eh, rajaxa raajix weeye famaa wax fafcal samee maa waxa ubiixa la banneeyey wadac ka tag maa waxa lam yubax aan la bannayninna ka tag waa iska tamaamulbayt isla markaana macaani badan shamlinayo wa faslu mashquulin bixarfi jarin ow biidaafatin ka waslin yajri wa faslu mashquulin mid la mashquuliyey faslintii bixarfi jarin lagu fasliyo ow biidaafatin lagu fasliyaa yajrii ka waslin wasli oo kale ayuu soconi halkanna wuxuu ka hadlayaa caamilka shuruuddiisii waxaa ka mid ahayd inuu mashquulo ama quyuuddiisii waxaa ka mid ahayd inuu mashquulo kuna mashquulo ismiga saabiqa ah damiir uu leeyahay oo inay arrintu tahay zaydan darabtuhu darabtuyoo damiirka toos u gaadhay waxay la mid ficliga mashquulay hadduusan damiirka toos u gaarina xarfuljar ku gaaro ama ismiga tooska uu u gaaray loo sii idaafeeyo damiirka yani wuxuu u wadaa darabtu zaydan darabtuhu iyo waxaa isku mid ah zaydan marartu bihi damiirka ba buu ku gaaray ama mudaafu ilayhi nimaa damiirkii lagu jarayoo zaydan darabtu ghulaamahu wey caamilka damiirka tooska u gaaray iyo caamilka damiirka xarflujar ku gaaray iyo caamilka ismi daahireba ku camalfalay oo ismiga daahirkaee damiirkii loo idaafeeyey dhammaan isku mid weeyaanoo ishtiqaalkii waa ka suuroobaa sida ayuu ujeedaa wa faslu mashquulin caamil la mashhuuliyey faslintii bixarfi jarin xarflujar looga fasliyo kii mashhuuliyaa xarfuljar looga fasliyey oo marartu bihi ah ow biidaafatin ama idaafa looga fasliyey oo marartu ah, darabtu ghulaamahu wey ama idaafe iyo xarfuljar isla socdaa looga fasliyo marartu bighulaamihi yajrii wuu soconayaa ka waslin sida wasli oo kale ayuu u socon yacnii ka waslin sida damiirka caamilka waxa uu ku daba dhegan yaho kale u soconi oo ishtiqaal waa ka suuroobayaa shantii xaaraa imaanay wasawii fii dalbaabi wasfan daa camal bilficli in lam yakun maanicun xasal wasawi lasin wasfan wasfiga oo daa camalin camal saaxiiba bilficli ficli lasin fiidaa kanna kala sim albaabi ee baabka in lam waa hadduusan ahayn maanicun xasala maanic mid joogaa hadduusan ahayn yacni wuxuu leeyahay caamilka mashquulay ficli haddii uu yahay musanifka wuu ka soo hadlay raxmatullaahi calayh ficligaa damiirka toos ha u gaaro uu ku mashquulayo darabtuhu ama ha ku gaaro xarfuljar marartu bihi ama ismi uu ku camalfalayee daahir ah loo idaafeeyo damiirka ulaamahu darabtu ulaamahu wuu ka soo hadlay caamilka mashquulay hadduusan ficla ahaynee wasfi yahay ka waran wasfi haddii uu yahay ee sida ficliga ayuu ishtiqaal uga suuroobaa oo wasfiga ishtiqaal uu ka suuroobaayo way dhici kartaa inuu caamil wasfigii inuu ka mashquulo ismi saabiqa laakiin shardi buu leeyahay laba shardi buu musanifka u xirayaa shardiga hore waxa weeye kow wasfiga wasfi caamile waa inuu yahay wasfi camalfalaya waa inuu yahay ismi faacil iyo ismi mafcuul isla markaana macnahooda uusan mustaqbalmaadi uusan noqonin waa inuu yahay wasfi camalfal ilaa wasfiga alma markuusan wadanin laba shardi buu ku camalfali jiray labadaa shardina waxay ahaayeen macnihiisa waa inuusan maadi noqonin iyo ictimaad inuu haysto wasfi caamiloo labadii shardi laga hela waa inuu noqdaa waa shardi shardi labaad wasfigan ismiga saabiqa inuu ku camalfalaa maanic ka manciyaa waa inuusan jirin mawaanicda waxaa ka mid a wasfiga silatu al hadduu noqdo ee caamil ka hormana kuma camalfali karo ilaasha mawsuulo wey silana wasfigani siluu noqonayaa silana macmuul ay leedahay mawsuul kama hormari karo oo waxaa jira waxyaabaha taqadum aan loo ogolayn waxyaabaha aan taqadumka loo ogolayn waxaa ka mid ah silada mawsuul hormarto siladu macmuul ay leedahayna mawsuulka in laga hormariyaa ma bannaano mar haddii eh, wasfigan asha watee silatu al noqday wax ka hormaray uusan ku camalfali karin caamilna uma fasiri karo marka laba sharti buu leeyahay wasfiga marka uu ishtiqaal ka suuroobayo awalan caamil waa inuu yahay wasfi camalfalaya waa inuu yahay aaniyan maanic u diiday wasfigani ismiga saabiqa inuu ka hormaraa eh, inuu ku camalfalaa maanic u diiday waa inuusan jirin labadaas sharti buu sheegaya wasawil la sin fiidalbaabi baabkan dhexdii kala sin wasfan wasfi wasfiga oo daa camalin camal u saaxiiba bilficli ficli lasin sin in lam yakuwa hadduusan ahayn maanicun wax u diidaa xasala mid uu joogo wa culqatun xaasilatun bitaabicin ka culqatin binafsi lismi alwaaqici wa culqatun isku xidhnaansho culqada oo xaasilatun ku xasishay bitaabicin bisababi taabicin taabic sababkii ku xasishay ka culqatin isku xidhmaanshay la mid tahay binafsil ismi ismi naftiis ku xasishay ismiga oo alwaaqici dhacay wuxuu u jeedaa ismigan saabiqa ah iyo ficligan mashquulay wax isku xidhaa waa inuu jiraa waa laasim waxa isku xidhaya waa damiirkan ismiga uu ku mashquulayo waxaan u jeedaa waa damiirka caamilka uu ku mashquulayo si toosuu ugu mashquulayaa ama ma ahay mid uu ku mashquulaa loo sii idaafeeyey zaydan darabtuhu darabtu iyo zayd waxaa isku xirayaa damiirkan darabada ay ku camalfalayhayso ku mashquusha darabtuhu damiirka caamilka toos ha u gaaro ama xarfuljal ha ku gaaro farqi male barartu bihi ha aha ismi uu ku camalfalay damiirka ha loo sii idaafeeyo ama toos ha u gaaro oo zaydan darabtu ghulaamahu ha noqdo damiir isku xiraa meesha waa inuu joogaa ismigan saabiqa iyo caamilka mashquulay waayahay damiirka hadduu si toose ugu camal falo caamilka allaba sahal xarfuljar hadduu ku gaarana lamid weeye waa soo marray ismi si toose ugu camalfalay haddii loo idaafeeya lafteeda waa soo marray waa yahay oo darabtu ghulaamahu haddii uu yahay ka waran damiirka hadduusan caamilka ku camalfali haynin mid loo idaafeeyeyna uusan ku camalfali haynin damiirkaasa wuxuu ku jiraa taabic dambe taabic buu leeyahay ismiga uu ku camalfalayo ayuu ku jiraa khalaas ishtiqaal waa suuroobi karaa macnaha fahan u ujeedo damiirkii caamilka kugu uusan camalfalin si toose uguma uusan camalfalin ismi uu ku camalfalayna looma idaafaynin oo gulaamahu ma aha caamilka ismi ajnabi buu ku camalfalay zaydan darabtu rajulan waa yahay laakiin waxa loo idaafeeyey caamilkii wuxuu ku camalfalay ismi daahir oo ajnabi oo wax damiira ah aan wadanin damiirkiisa wuxuu ku jiraa ismigan ajnabiga ah taabic uu leeyahay taabicaasina saddex midunbuu noqonaya cafulbayaan iyo cafulnasaq wowku khaas ah iyo nacti saddexdaa midunbuu noqon karaya ismigan ajnabiga ah nacti uu leeyahu damiirkii ku jira ama ismigan ajnabiga ah ee cadfulbayaan lagu soo cadfay ayuu damiirkii ku jira ama cadaf lagu soo cafo cadfo cadfunasaqi ayuu damiirka ku jira khalaas waa suuroobi karaa aan ku siiyo zaydan darabtu rajulan yuxibuhu baa tiri zaydan darabtu rajulan yuxibuhu zaydan waa ismigii saabiq ahaa darabtu waa ficligii mashquulay rajulan oo ajnabi ayuu ku mashquulay oo wax damiira aan wadanin damiirkii wuxuu ku jiraa yuxibuhu jumladaas nactiga ah ee rajulka nactiga ka ah zaydan darabtu waxaan garaacay rajulan nin ninka oo yuxibuhu zayd jecel damiirka nactigaa ku jira yaa raabidnimo ugu filan oo ishtiqaal wuu suroobi kara cadaf hadduu ku jirana waa lamid zaydan darabtu rajulan wa akhaahu baa zaydan darabtu waxaan garaacay rajula nin ayaan garaacay iyo wa akhaahu walaalkii ayaan garaacay taana waa suuroobi karta bayaan hadduu yahayna waa lami zaydan darabtu rajulan akhaahu adigu taabic dambe hadduu damiirka ku jiro ismiguu ku camalfalay damiirka wax loo idaafeeyuu lamid yahay intaasuu ujeedaa wa culqatun isku xirnaansho culqada waa isku xirnaanshaha ismiga saabiqa iyo ficligan mashquule isku xirayo culqada marka culqa iyo isku xidhnaansho sideeda in lagu macneeyaa suuroobi karta damiir oo maqsuudka iyo danta laga leeyahay ay tahayna in lagu macneeya waa suuroobi karta oo la yidhaahdo wa culqatun damiir xaasilatun bitaabicin bada ku jirtaa bimacnaa fii bay noqonaya haddaad damiir ku macnayso macnihiina wuxuu noqonayaa wa culqatun damiir damiirka oo xaasilatun ku xaasilay bitaabicin fii taabicin taabic dambe ku dhex jiro ka culqatin damiir buu la mid yahay damiirka oo ismi fii nafsilismi ismiga naftii ku sugan ismiga alwaaqicii dhacay ee caamilka uu ku camalfalay haddii culqada sideeda aad ah ku fasirtana labada sabab bay noqonayaano wa culqatun isku xidhnaansho isku xidhnaanshahoo xaasilatun xasishay bitaabicin bisababi taabicin taabic sababkii ku xasishay ka culqatin isku xidhnaanshuu la mid yahay isku xidhnaanshaha oo binafsilismi ismi naftii sababkii ku xasishay ismigii alwaaqici meesha dhacay tacadi lficli wa luzuumuhu ficli e, tilaabiddiisa mafcuulgu u tilaabo iyo laasimidiisa ayuu u baab yahay tacadi lficli mubtada laga dhigo ama khabar laga dhigo wa luzuumuhuna tacadiga lagu cadfo calaamat lficli lmucada an tasilha hayra masdarin bihi naxwu camil calaamat lficli ficli calaamadii ficligii almucaddaa la tilaabiyey an tasila sixata an tasila inay la xidhiirsato asixideedii weeye haa hayra masdarin masdar heyrkii haadiisa bihi ficliga ay la xidhiirsato naxwu camila weeye mansuubaadkii ayuu bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi mafcuulun bihi ayuu u hormariyey baabkanna mafcuulun bihi ayuu doonaya inuu uga sheekeeyo e, mansuubaadka marka la isku wada horta mafaaciishu waa shan shantaa mafaaciisha a ah mafcuulun bihi uguma asalsana mafcuulu lmutlaq ayaa u asalsan mafcuululmula inuu asal u yahayna waxaad ku garanaya faacilka waxa uu sameeyey waa mafcuul mula faacilka mafcuulu bihiga ma uusan samaynin daraf ma uusan samaynin mafcuulu liajlihi iyo mafcuulu macahu ma uusan samaynin wuxuu sameeyey oo keliya waa mafcuulu mulaqa masdarka wey markaad tidhaahdo darabtu zaydan waxa aad samaysa waa darbi garaac weeye zayd adigu ma aadan samaynin isagoo meesha taagan ubaa darbigii aad samaysaad ku dul riday haddaba mafaaciisha waxaa u asalsan mafcuululmulaq mafcuululmulaq wuusa soo hormarina mafcuulun bihi ayuu u soo hormariyey isticmaalku ku badan yahay mafcuulumulaqa isticmaalkiisu waa yaryahay mafcuulu bihigana isticmaalka ayuu ku badan yahay sida ayuu u soo hormariyey baabkanna mafcuulu bihi ayuu doonayaa inuu uga hadlo waayahay ficliga mafcuulu bihi qaadanayo waxaa lagu yaqaanaa ha damiire ayaa ku dabadhegi haadaa damiirka eena marjica iyo meesha loo celinaya masder ma aha darafna ma aha ha aan masderna u noqonaynin darafna aan u noqonaynin ayaa lagu dabadhejin karaa oo in la yidhaahdaa suuroobi kartaa camiltuhu darabtuhu haadaa lagu dabadhejinayaana aan masder loo celinaynin darafna aan loo celinaynin sidaa ayaa lagu yaqaan ficliga mucaddahee uu ka hadlayaana waa ficliga binafsihi wadcan mafcuul u qaadanayo naftiisu mafcuulyuu gaaraa xarfuljarkuma gaaree toos buu u gaaraa wadci ahaan inuu toos u gaarana waa loo dejiyey oo nasculkhaafid wax la yidhaahdaa laga bixinayaayo musanifka uu soo wado ficliga mafcuulka toos u gaarayo toos inuu u gaarana loo dejiyeyba ficligaa weeye waxa uu ka hadlaya mafcuul inuu qaadanayana waxa lagu yaqaanaa ha aan masdar iyo daraf midna u noqonaynin ayaa lagu dabadhejin karaa sida camila oo kale waxaa kaloo lagu garanayaa ficliga majhuul in loo bineeyo ama ismi mafcuul in laga keeno islamarkaana aan lagu daba dabadhejinin naa'ibulfaacil ismi mafcuul naa'ibulfaacil xarfuljan lagu jaray iyo daraf iyo naa'ibulfaacil looga dhigay aan lagu dabadhejinin in laga dhiso ayaa lagu gartaa ficliga mucadda uu yahay waka calaamatulficli ficliga calaamadii ficligii almucadda mafcuul loo tilaabiye calaamadii an tasila sixata an tasila sixatu an tasila inuu la xiriirsado asixideeda weeye haa gayri masdarin masdar keyrkii haadiisa bihi ficliga inuu la xiriirsado wey naxwu camila waa camila oo kale fansib bihi mafcuulahu in lam yanuu can faacili naxwu tadabartu lkutub fansib nasbi bihi ficligii mucadaha ahaa waxaad ku nasbisaa mafcuulahu mafcuulkii in lam yanuba hadduusan naa'ib noqonin can faacilin faacil uusan ka naa'ib noqonin naxwu tadabbartu kutub wey kutubtii baan fiirfiiriyey ficliga mucadahay waxaa la yaqaanaa mafcuulkiisa inuu toos u nasbiyo waa hadduusan mafcuulka naa'ibulfaacil noqonin naacibulfaacil haddii uu noqdo marfuuc buu noqonaya oo annagii soo marnay kaniila khayru oo kale weeye fansib nasbi bihi ficligii mucadaha ahaa waxaad ku nasbisaa mafcuulahu mafcuulkiisa ku nasbi oo mafcuulu bihiga ficligaa nasbinaya bacdu naxwiyiin ayaa waxyaaba kala nasbinaya leh laakiin raajixu waa ficligaa nasbini iyo caamilka meesha yaala fansib nasbiyay bihi bilficli ficliga waxaad ku nasbisaa mafcuulahu mafcuulkiisii ku nasbi in lam yanub hadduusan naa'ib noqonin can faacilin faacil uusan ka naa'ib noqonin naxwu tadabbartu waxaan fiirfiiriyey alkutuba tadabbartu ficlu wa faacil alkutubana waa mafcuulkiisiiyo nasbisan walaazimun hayrulmucadda waxutim luzuumu afcaali sajaaya ka nahi kadafcalallah walmudaahiq casasa wamaqtadaa nadaafatan aw danasa aw caradan aw daawaca almucadda liwaaxidin kamaddahu famtadda walaazimun laazim weeye hayrulmucaddaa mucadda heyrkii waxutima waxaa la waajibiyey luzuuma afcaali sajaaya dabeecooyinka afcaashooda laasimideeda ayaa la laasimiyey ka nahima weeye kadafcalanla ayaa la mida iyo walmubaahi kii shabahay iqcansasa shabahay wamaa shay ayaa la mida iqtadaa keenay nadaafatan aw nadaafad keenay ow danasan ama wasakh keenay aw caradan ama isbeddel keenay aw daawaca wuxuu ateecay almucaddaa mid loo tilaabiyey liwaaxidin hal mafcuul kamaddahu famtada wiiye halkani laba arrimood ayuu ka hadlayaa musanifka arrinka hore waxa weeye ficliga hadduusan mucaddo ahayn waa laazim hadduusan mucadda ahayn laazim weeye oo taa maxaa faa'iidoy leedahay ficliga hadduusan mucaddo ahayn laazim inuu yahay soo iska garan maayo may bacdu naxwiyiina waxay leeyihiin afcaashu saddex ayaa loo qaybinayaayo mucadde iyo laazim iyo wasad qaar waa mucadde qaarna waa laazim qaarna dhexdhexaad weeye kaana wa akhwaatuhaa mucadde ma aha laazimna maaha aha mucadde ma aha oo mafcuulu bihi ma qaataan laazimna ma ahe waxbay nasbiyaan waxna waa rafciyaan waxna waa nasbiyaan qolooyinka ayuu bixinayaa musanifka kaana iyo akhwaadkeeda mucaddaha la raacini maadaama ay wax nasbinayaan inkastuusan mafcuulu bihi ahayn ama laasimkaa la raacini waayo marfuucooda iyo mansuubkoodoo la isku daray ayaa faacil ah kaana iyo akhwaadkeeda faacil bay u baahan yihiin wa bacda ficlin faacilun waa annagii soo marray ficli kastaa faacil waa inuu dabadhaca waa laazim kaana wa akhwaatuhaa faacil eh, miyay u baahan yihiin haa waxaana u faacila khabarka masdarkiisoo loo idaafeeyey ismiga oo kaana zaydun qaa'iman waxa uu faacila kaana qiyaamu zaydin kaana oo bimacnaa tabata noqoni qiyaamu zaydinna faacilkii weeye waayahay ficilgu laazim buu sidaa ku yahay ama ma ahae sidaa haddeer ay u muuqataa loo eegayaayo waxbay rafciyeen waxna waa nasbiyeen mucadda weeye ka wax u dhexeeyaa ma jiro walaazimun hayruulmucaddaa sidaa ayuu u jeedaa waa arrin arrin labaaduu ka hadlay afcaala waxaa jira weligood aan mucadda noqonin laasimnimo lagu yaqaano weligeed aan mafcuul nasbinin mafcuulka laga hadlayana waa mafcuul ficliga toosuu u gaaro ee afcaasha weligood aan mafcuul qaadanine laasim noqoto lix qayb buu ka sheegay qaybta hore waxa weeyaa ficliga dabeeca haddii uu tusiyo yacnii khariisa ruuxa ku tallaalan dabeeca ruuxa ku tallaalan haddii uu tusiyo ficliga ficliga qaaliban horta facuuluu ku yimaadaa waana laazim dhammaantii mucadama ma noqdo xataa hadduusan facuula ku imaanin mucadama noqdee laazim buu noqdaa sida nahima oo faciila ku timid nahima wuma manaa nahimku waxa weeyaan ruuxa cunto markuu arko aan iska celin karin gacanta inuu ku rito uun doonayo kaasaa nahim la yidhaahda nahima wuuma manaaday shariha ayaa lamida wuuma manaaday waxaa la mida khabusa wuu xumaaday karuma sharaf buu yeeshay ninka shajuuca geesi buu noqday jabura fulay buu noqday la'uma nin xun buu noqday afcaashaa dabeecada tusinayoo dhan waa wada laasim weligood mucadda ma noqoto waa qeyb qaybta labaad iyo qeybta saddexaad waagaan sarfiga soo marayna waxaan soo sheegnay baabulmasiid rubaaciga mujaradka ah faclada laba xaraf marka lagu siyaadiyo laba wasan oo qiyaasu lahaa oo hamsatulwasli lagu bilowdo ifcanlala iyo ifcalalla labadaa wasan ayuu lahaa labadaa wasan kowdhe labadaa wasan wax alla wixii mulxaq u noqdo ilaa ulaai mujaradkiisa saddex xaraf haddii lagu siyaadiyo toban wasanoo shaadu lahaa tobanka wasanee shaadka ena waxaa la haleeshinaya ifcal lala iyo ifcalalla la kala haleeshinay haleeshinaya ifcalallana saddex wasan ayaa la haleeshinaya ifcallanana toddoba wasan ayaa la haleeshinay tobankaa wasanee ifcallala iyo ifcalalla kala haleelayo iyo shartii mujaradka rubaaciga laba xaraf lagu siyaadiye labadeedii wese isku wadada weligood laazim waxaan ahayn ma noqdaan mucadda ma noqdaan waayahay kada kadafcala lawal mudaahiq casasana sida ayuu u jeedaa ficliga afraad ee laazim noqonayo ee ficliga nadaafad tusiyo iyo ruuxa ahirnaantiisa ahura zaydun nadufa zaydun ficliga tahaarada tusiyaa laazim buu ficliga wasakh iyo qurunnimo iyo ruuxa inuu liita tusiyaana weligii laazim buu noqdaa asna sida wasukha zaydun iyo wixii la mida waayahay waxaa kaloo laazim noqdaa weligii isbeddel ruuxa usan ahaan jirinee gadaal kaga yimid ficliga haddii uu tusiyo carad haddii uu tusiyo carad sifo uusan lahaan jirin ayaa ruuxa ku timid sifadaasina inuusan laaziminaya ay ka baaba'do ayaa dhici karta sida iswadda zaydun zayd wuu madoobaaday waagii hore ma madoobaan jirin ixmarra wuu guduutay afcaashaasina weligeed laasim waxaan ahayn ma noqoto ficliga u dambeeyaa ficli caddee hal mafcuul qaato ficligii mutaawic u noqdaa laasim buu noqdaa ficli hal mafcuul qaadanayo ayaad ficli kale ka dhalisay mutaawic uga dhigtay ficligaa dambe mutaawacee laasim buu noqonaya mutaawicna waxaa la yidhaahdaa faacil ficli faacilkii ficliguu sameeyey ayaa waxaa aqbalay faacil kale faacil baa ficli sameeyey ficligan uu sameeyey waxaa aqbalay oo siduu ka doonayey yeelay faacil kale ficli kale faacil uu leeyahay sida fahimtuhu waan fahamsiiyey fan fahama wuu fahmay oo kale allamtuu waan baray fatacallama wuu bartay yacnii baridii aan baray waxaa ka dhashay inuu bartay maddatu lxadiida birtii baan jiiday famtadat way jiidantay birtii waan jiiday haddii aan jiiday waxaa ka dhashay birtii inay aqbasho jiidankii aan jiidayay laasim buu noqonayaa ficligaas lixdaa qayba afcaasha ah weligood laasim waxaan ahayn ma noqdaan sidaa ayuu u jeedaa walaazimu lkhabar muqadama walaazimu laazim weeye hayru lmucadaa mucada keyrkii laazim weeye waxutima waxaa la waajibiyey luzuumu afcaali sajaayaad dabiicooyinka afcaashooda laazimideeda ayaa la waajibiyey ka nahima wuu mamanaaday weye kadafcalalla la mida sartii mujaradka rubaacigae laba xaraf lagu siyaadiyey laba wasanooy lahayd mid ka mida weye ifcalalla iyo walmubaahi kii shabahay iqcansasa shabahay wasankii labaad weye ifcanlala iqcansasal baciiru ratigii ayaa jeega taagay oo markii la hogaaminayay madaxuu kor u taagay wuu diiday inuu hogaanka qaato iqcansasa wamaa kii ayaa ka mid a iqtadaa keenay nadaafatan nadaafad keenay ow danasan ama wasakh keenay ow caradan ama isbeddel keenay ow daawaca wuxuu adeecay almucaddaa mid loo tilaabiyey liwaaxidin hal mafcuul wadaalika kamaddahu ninkii wuu jiiday oo famtadda wuu jiidmay wacadi laaziman bxarfi jarin wain xudifa nasbu lilmunjari naqlan wafii ana waan yatariduu micamrin labsinka cajibtu an yaduu wacadi tilaabi laaziman ficli laazima bxarfi jarin xarfuljar ku tilaabi wain xudifa xarfuljar haddii la xadfo fanasbu nasba lilmunjari kii la jaray ayuu u sugnaaday naqlan yuxdafu waa la xadfi naqlan soo raritaan ayaa loo xadfiye wayataridu xadafkii wuu qiyaasoobay fii anna iyo wa an ayuu ku qiyaasoobay macamrin labsin labsika aamin noqoshadii micii wadaalika ka cajibtu waxaan la yaabay an yaduu min an yaduu nimanku inay diya bixiyeen ama deen bixiyeen halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka ficli laazima si mafcuul loo gaarsiiyo qaabab waxaa jiraa ficligii laasimka ahaa mafcuulu bihi loo gaarsiiyo sabaanka ilaa toddoba qaab buu tiriyaa qaababkaasi hal qaab ayuu musanifka ka sheegay qaabkaasi waxa weeyaan ficligii laasimka ahaa in mafcuul lagu gaarsiiyo oo mafcuulkiisibaa xaraf lagu jaray ficligiibaa la jiidayaa ismigaa la gaarsiinay mafcuulu bihi buu ka dhigani majruuroo dhanna mafcuul sidaa ayuu ku yahay waa yahay ficligii laasimka ahaa mafcuul haddii la gaarsiiyo oo xarfuljar lagu gaarsiiyo sida marartu bizaydin ma dhici kartaa xarfuljarka in la xadfo xarfuljarka in la xadfo jarkii ha la baaqi yeelo ama ha la nasbiyeelo Eh, eh, qiyaas ma aha ilaa mawaadic khaasa mooye mawaadicda ilaa toddoba mawdic baa la tiriyaa insha allahu tacala xurufuljirkan ugu tegi doonnaa toddobada mawdicee qiyaaska waxaa ka mid ah horta xarfuljarka haddii la xadfo waxaa la yaqaanaa majruurka in la nasbiyo xarfuljarkii haddii la xadfo majruurkii in nasbo loo taago marartu bizaydin sooma ahayn badii haddii aad xadafto marartu zaydan in la yidhaahdo oo isbigii la nasbiyo maxaa lagu nasbiyey mafcuulu bihi wey xarfuljarkii uu ku gaarayeyna waa la xadfay xadafka la xadfay agtiisaana la nasbiyey nasculkhaafid mansuubun binaci alkhaafid baana la yidhaahdaa binaci alkhaafidi kan wax khafdinayo binaci alkhaafid waxay u jeedaan cinda naci alkhaafid kan wax khafdiyey xarafkii weeyaane markii laga siibay agteeda ayaa la nasbiyey ismiga waayahay basriyiin madhabkooda kaa kuufiyiin waxay leeyihiin khaafidkan laga xadfay laftiisaa nasbinay oo caamilka nasbinaya waa caamil macno weeye ficliga ma nasbinayo mansuubun binasci khaafidi khaafidka la siiba laftiisaa nasbinay bay leeyihiin wax kastaba ha nasbiya in la nasbiyaa la yaqaana xarfuljarki haddii la xadfo xarfuljarki laftii in la xadfaa ma qiyaasba anna iyo an masderka laga keeni doono xarafka hadduu jarayy xarafka waxa uu jaraya waa masder mu'awala ah. waxaana laga awili lahaa anna iyo an xarafka in la xadfo qiyaas weeye laakiin shardi baa jira shardiga waxa weeye xarafka waa in la garanayo la xadfo meesha uu ka xadfan yahayna waa in la garanayo xarafka waa in la garanayo booska uu ka xadfan yahayna waa in la garanayo oo labsi waa inuusan dhacaynin labadaa shardi haddii la helo anna iyo an xarafkii jari lahaa masdarka laga soo xarirayo in la xadfaa way bannaan tahay qiyaasna weeye mawaadic kaloo aan badnay ilaa lix mawdicoo kaleo qiyaasaa ah jira insha allahu tacala xuruufuljarka aan ugu tegi doonno xarfuljarka laftiisa haddii aan la garanaynina dhehgelmayo lama xadfi karo miaal waxaa tire raibtu fii annaka qaa'imun ragiibtu waxaan jeclaaday fii annaka adiga qaa'imun mid taagan inaad tahay fiidani waxay jari annaka qaa'imun masdarka laga soo xariiri doono fiidaa lama xadfi karo waxaan loo xadfi karin ragiibada marna fii bay ku tacadidaa marna can bay ku tacadidaa macnahana waa isbedelayaayo fii marka ay ku tacadido jaceeli wey can markii ay ku tacadidaana naceeb bay faa'iidayni xarafka haddii la xadfo xarafkii baa la garanayni mar haddii xarafka sidaa aan loo garanaynin lama xadfi karo oo aayad qur'aana waxay tahay watargabuuna an tankixuuhunna oo fiidii ama cantii baa la xadfay xarafkii waa la xadfay islamarkaana fiina way ka suurowdaa canna way ka suurowdaa aayaddu labada macnoba muraad weeye waa loo jeedaa naceebka iyo jaceylka labadaba waa loo jeedaa waayo qora gabdha agoonay koriyee gacanta ku haya weeye wax laga hadlayay wa targhabuuna waxaad jeceshihiin an tankixuhunna fii an tankixuhunna inaad guursataano lijabaalihinna quruxay gabdhaha quruxsan yihiin dartooda u rabtaan iyo maal bay leeyihiin iyo wa targhabuuna waxaad nacaysaan an tankixuhunna can an tankixuhunna inaad guursataan lidamaamatihinna way foolxun yihiin fuqarana weeye sidaa ayaad u nacaysaan labada arrimood ba tacadi midraha u samaynayna macnahaasaa loo jeeda markaa fiida iyo cantu mar hadday wada muraad yihiin dhibbale ee xaraf gaar ahaaneed markuu muraad yahay xarafkiina uu dhehgelmaya lama xadfi karo mawdica xarafka uu ka xadfan yahayna waa in la garanayo ikhtaara ficligaasi hal mafcuuluu toos u qaataa mafcuulka dambena xaraf buu ku gaaraa oo min buu ku gaaraa waayahay waxaad tidha ikhtartu alqawma min banii tamiimin ikhtartu qowma qoladii waan doortay min banii tamiimi reer banii tamiim ayaan ka doortay mintaa ma xadfi karti macaadan u xadfi karin mintaan inay qoomka ka xadfan tahay iyo inay qolada dambe ka xadfan tahay ayaan la garanaynin adigu xarafkuna waa in la garanayo mawdica uu ka xadfan yahayna waa in la garanayo markaa wey marka la xadfi karo an iyo anna masdarka laga soo xarirayo xarafkii jareeyey wacadi tilaabi laaziman ficli laazima bixarfi jarin ku tilaabi wain xudifa haddii la xadfo xarfuljarki fanasbu nasba ayaa lilmunjari kii la jaray u sugan naqlan ficli maxduufa ayuu tacliilinayaa naqlan yuxdafu waa la xadfi xarafka naqlan liajli naqlin soo rarid darteeda ayaa loo xadfi waa samac buu ujeedaa qiyaas ma aha wayataridu wuu qiyaasoobi xarafka xadafkii fii anna iyo wa an ayuu ku qiyaasoobi maca mni labsin labsi ka amni nuqshadii mici ayuuna qiyaasoobi wadaalika ka cajibtu waxaa la yaabay anyaduu min yaduu inay diye bixiyeen an yaduu masderka laga soo xariraya mintii jari lahayd ayaa la xadfay waayo meesha laga xadfay an iyo siladeedii weeye xarafkana waa la yaqaanaa min weeye waa markaa qiyaas walaslu sabqu faacilin macnan kaman min albi sulman zaarakum nasil yaman walaslu sida asalka ah sabqu faacilin faacil hormarkii weeye macnan xagga macnaha faacilka ah wadaalika kaman lafdiga man ah min albisun manzaarakum nasjalyaman lafdigaa xaggii xaaluu ka ahaaday halkani wuxuu ka hadlayaa ficliga hal mafcuulu bihi haddii uu nasbinayo alla sahali xagga u dhig meesha mafcuulu bihigaa la dhigaya waa soo marray oo ficliga faacil ayaa ku xiga mafcuulu bihi ayaa ku sii xigaya asal ahaan mafcuulu bihi in lagu xijiye maaha mafcuul mulaq ayaa ku xigaya insha alla bawlmasder ayaan ugu tegaynaa kadibna mafcuulu bihi la keeno taa baabulfaacil ayuu uga soo hadlay musanifka walaslu fi lfaacili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila kaba uusan hadlin ficliga hal mafcuulu bihi haddii uu qaadanayo ficliga laba mafcuulu bihi haddii uu qaadanayo ficliga laba mafcuul inuu qaatana way suroobi karta saddex mafcuul inuu qaatana way suroobi karta saddex mafcuul haddii uu qaadanayo kaba uusan hadlin musanif waayo saddex mafcuul haddii uu qaadanayo saddexda mafcuul midbaa faacil ahaan jiray asagaa asala in lagu xijiyo labada kalena mubtada iyo khabar bay ahaan jireene mubtadaha la hormarinaya khabarkana waa dambaynaya asal ahaan ee ficliga laba mafcuul hadduu qaato labadaa mafcuul labuu u qaybsamayaayoo naasikh inuu ku yahay iyo inuusan ku ahayn naasikh haddii uu ku yahay waa danno iyo akhwaadkeeda asal waxa weeye kii mubtadaha ahaan jiray in la hormariyo kii khabarka ahaan jireena in la dambaysiyo walaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazuu taqdiima ilaa darara baabulmubtada walkhabar ayaan ku soo marray ficliga hadduu naasikh yahay labada mafcuul naasikh ku yahay kii mubtadaha ahaan jira waa in lagu xijiyaa ficliga faacilka lagu xijiyaa kii khabarka ahaan jirana la dambaysiyaa taa ayaa asala ah. taa kama usan hadlin wuxuu ka hadlay ficliga laba mafcuul buu qaataa labada mafcuulla asalkoodii mubtada iyo khabar ma uusan ahaan jirin oo ficliga naasikh ma aha labadaa mafcuul mid baa mafcuululawal midna mafcuulu sideedaba marba ficliga laba mafcuul hadduu qaato waa laazim mid mafcuululawal wey midna waa mafcuulu naasikh haddii uu yahay mubtadaha mafcuululawal ah kii khabarka ahaan jirayna waa mafcuulu aani naasikh hadduusan ahaynna labada mafcuul mid baa mafcuululawalna ah, midna mafcuulu aani maxaa lagu garanaya mafcuulawal iyo mafcuulu waxaa lagu yaqaanaa labadan mafcuulee ficliga uu nasbinayee naasikha uusan ku ahayn mid baa xagga macnaha faacilka ah midna xagga macnaha mafcuul buu ka kaya labadaba waa mafaaciile garo faacil meesha ma yaalo laba mafcuulu bihi wey labadan mafcuul macno ahaan markaad u fiirsato midbaa xagga macnaha faacilka ah midna xagga macnaha mafcuul buu ka yahay waxaa loo jeedaa labada mafcuul midbaa aakhidoo wax qaadanaya midna waa ma'kuudoo waa la qaadani kan aakhidkee wax qaadanaya xagga macnuhu faacil ka yahay laasagaa wax qaadanaya kan ma'kuudkee la qaadanayana xagga macnaha ayuu mafcuul ka yahay miaal aan ku siiyo acdaytu zaydan dirhaman baa tii acdaytu zaydan zayd waxaan siiye dirhaman zayd iyo dirham laba mafcuulu bihi oo acaa'i nasbisa wey labadaa mafcuul zayd waa mafcuulul awal dirhamna waa mafcuulu taani waxaana lagu yaqaanaa zayd iyo dirham kee wax qaadanaya zayd kaa wax qaadanaya waa aakhid dirhamkana waa ma'kuudo waa kii la qaatay zaydkan aakhidka ee xagga macnaha faacil buu ka yahay isagaa qaadashada samaynhayaa dirhamkan ma'kuudkeena xagga macnuhu mafcuul rasmi ee ka yahay waa kii la qaadanayay haddaba labada mafcuul xagga macnaha kan faacilka mar walba mafcuulul ah ha dambeeyo ama ha horeeyo kan ma'kuudkee la qaadanayana mafcuulu taani weeye meeshuu doonaa ha yaalli asal ahaan labada mafcuul mafcuulul waa aakhidka in faacilka lagu xijiyo mafcuulu taaniga waa ma'kuudkiiee la dambaysiya sida ayaa asal ah asalka waajib iyo jaa'i waxaasu qaybsan wuu soo wadaaye walaslu sida asalka ah sabqu faacilin faacil hormarkii wey faacil wuxuu leeyahay waa labada mafcuul kan hore yuu faacil u wadaa waayo waa kii wax qaatay xagga macnuhu faacil ka yahay walaslu sida asalka ah sabqu faacilin faacil hormarkii weeye macnan xagga macnaha faacil ah inuu hormaro wey wadaalika kaman waa sida man oo kale miaalka uu soo wado albisun man zaarakum nasjal yaman albisun uxira niman yahumi man zaarakum cidda idiin soo ziyaarata nasjal yamani mansuujal yamani yaman dharka lagu sameeyey u xira waayahay albisun waa ficli lama mafcuul qaadanayo man ismi mawsuul weeye waana mafcuul zaarakum tada waa siladii nasjal yamanna waa mafcuulu aanigii waa mafcuul labada mafcuul manta ayaa mafcuulul awal ah waayo nasjal yaman waxa qaadanayaa waa man nasjal yamankiina waa ma'khuudkii kii la qaadanayey waxaa asale manta in ficliga lagu xijiyo sida ayuu u jeedaa walaslu sabqu faacilin faacil hormarintii weeye macnan xagga macnaha faacilka in la hormariyo weeye kaman lafdiga mana weye min albisun albisan iyo albisun labada waa lagu weriya albisun haddii la yidhahda jamcu mudakaru saalim wowdiisa waa jamc mudakara wowdii ayaa faacil ahayd nuunu tawkiid khafiifa ah ficliga lagu dabadhejiyey sagaalkii mawducee faacil la xadfi jiray ay ka mid tahay waa la xadfay wowdi albisun u xira niman yahowni albisan haddii la yidhaahdana hal qofaa la amraya albisan iyo u xil man zaarakum ninka idiinsoo ziyaarto man axadka zaarakum idiinsoo ziyaarto nasjal yamani mansuujal yamani yaman dharkii lagu sameeyey u xira wey wayalzamu alaslu limuujimin caraa wa tarku daaka alasli xatman qad yuraa wayalzamu waxaa waajibi alaslu asalkaa waajibi limuujibin liajli muujibin muujib dartii ayuu u laazimay muujibkaoo caraa soo darayey wa tarku daaka alasli asalkaa in laga tagaana qad yuraa in la ogaadaa suurowdaa xatman waajibba inuu yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa labada mafcuul mafcuulul awalka ficliga in lagu xijiyaa asal ah waa kan xagga macnaha faacilka ka ah mafcuulu aanigana la dambaysiiyo sidaas inay waajibtaaba laga yaaba oo mafcuululawalka ficliga in lagu xijiyo mafcuulu aaniga in la dambaysiiyo inay waajibtaa suurowdaa cagsi mafcuulu aaniga ficliga in lagu xijiyo mafcuulul awalka la dambaysiiye inay waajibtana way dhici kartaa mid walbana waa saddex masalo mafcuulul awalka ficliga in lagu xijiye mafcuulu taaniga dib loo dhigo saddex jeer bay waajibtaa saddexdaa jeer marada hore mafcuulu taaniga maxsuurun fiihi ah sida maa acdaa zaydun ilaa dirhaman wey maa acdaa zaydun camran ilaa dirhaman mafcuulu maxsuura in la dambaysiiyaa waajiba ah. waa hal masalo masalo labaad mafcuululawalkaa damiira actaytuka dirhaman mafcuululawalkaa damiira la dambaysiyaa waajiba masalo labaad wey masalo saddexaad mafcuululawal iyo mafcuulutaani maba la kala garanayo ilaa in mafcuululawalka caamilka lagu dabadhejiyo mooye sida acdaytu muusa ciisaa tir ama acdaytu zaydan camran zayd camaran siiye zayd iyo camarkan xorta ah iyo kan addoonka adigu ma kala taqaanid mar haddaadan kala aqoonin zayd iyo camar mid walba aakhid buu noqon karaa mid walbana ma'huud waa noqon karaya agtaada ilaa adigu kalama taqaanid kan addoonka iyo kan kale kan xorta ahee mafcuulul awalkae aakhidkaa ah, caamilka ku dabadeji si loo garto oo acdaytu zaydan mafcuulul awalkii camranna mafcuulu saanigii intaasaa lagu kala garanay saddexdaa mas'ala mafcuul awalka caamilka lagu dabadejiyaa waajiba aan ku celiyo mafcuululawal iyo mafcuulu taani marka aan la kala garanaynin oo mid walba aakhidnimuu u badaa mid walbana ma'kuudnimuu usuu badaa laba kala yaqaano waa hal masalo masalo labaad mafcuululawalkaa damiir mutasila acdaytuka ah. dirhama masalo saddexaad mafcuulu taaniga maxsuurun fiihi ah maa acdaytu zaydan ilaa dirhama saddexdaa masala mafcuululawalka caamilka in lagu dabadhejiyo asalkii ayaa waajib saddex masalana asalka in la garabaraa waajibiyo mafcuulu aaniga caamilka lagu dabadhejiyo saddexdaa masale masalada hore mafcuululawalka maxsuurun fiihi ah masaladii hore cagsigeeda wey mafcuululawalka wuxuu noqday maxsuurun fiih oo waxaa tire maa daraba ma acdaytu dirhaman ila zaydan waa hal masale masalada labaad mafcuulu aaniga damiir ah mafcuululawalkana waa ismi daahira ah mafcuulu aaniga damiirka caamilka lagu daba dejiyaa waajib ah addirhamu acaytuhu zaydan baa tiri acaytuhu mafcuulu aanigii weeye zaydanna mafcuululawalkii waa masalo labaad masale saddexaad mafcuululawalkii ayaa wuxuu wataa damiir mafcuulu aaniga u noqonayo mafcuululawalka wuxuu wataa damiir mafcuulu aaniga u noqonayo sida askantu daara baaniyaha askantu daara daartii waxaan dejiyey baaniyaha ninkii dhisay maal weeye caraba wa acdaytulqawsa qaansidii waxaan u dhiiboon siiyey baari ahaa ninkii qoray ee mafcuulu taaniga mar hadduu damiir watay waa in la dambaysiyaa si damiirka shay lafdiga ka horeeya ugu noqdo ilaa haddii mafcuulul awalka horay la mariyo mafcuulu awalka damiirka loo idaafeeyey mafcuulu taanigada dib loo dhigo damiirka mafcuulul awalka loo idaafeeyaa wuxuu u noqonayaa ismi lafdan wa rutbatan kaga dambeeya masaa'ishii toddobada ahaydna ka ma aha waxa waajiba mafcuululawalka damiirka loo idaafay in la dambayso saddexdaa mas'alo asalka in la gara manaa waajiba hal manaa ku celinaya mafcuulu aaniga ayaa maxsuura mafcuululawalkana maxsuurun fiih mafcuululawalka maxsuuru fiihiga in dib loo dhigaa waajib waa kow mafcuulu aaniga damiir mutasila waa labo mafcuululawalka wuxuu wataa loo idaafeeyey damiir u noqonaya mafcuululawalka ee mafcuulu aaniga saddexdaa jeerna asalka in la garabmaraa waajibo wayalzamu waxaa waajibi alaslu asalkaa waajibi limuujibin liajli muujibin muujib dartii ayuu u waajibi muujibka oo caraa soo degay wa tarku daaka kaa al asli ee asalka ka tegiddii qad yuraa in lagu ogaadaa suurowdaa xatman waajibba inuu yahay wa xadfa fadlatin ajiz in lam yadir ka xadfi maasiiqa jawaaban ow xusin wa ajiz banneen nin yahowni xadfa fadlatin fadla xadafkeeda banneen in lam yadiru hadduusan dhib keenaynine ka xadfi maa shay xadafkii weeye siiqan la kaxeeyey jawaaban xaal uu jawaab yahay oo xusina ama la xasriye halkanna wuxuu ka hadlayaa mafcuulun bihi in la xadfaaba bannaan tahay fadlada haddeer uu ka hadlaya waa mafcuulun bihi laakiin waxaa la mida fadloo dhan fadlana waxaa la yidhaahdaa macmuulka aan marfuuc ahayn macmuulka aan ismiga macmuulka ah isla markaana aan rafcisnayn dhammaantii fadlaa la wada yidhaahdaa waayahay fadladaasi danne iyo akhwaadkeeda iyo keyr u kala qaad danne iyo akhwaadkeeda labada mafcuulay nasbinayaan musanifka uu ka soo hadlay walaa tujiis hunaa bilaa daliilin suquuda mafcuulayna oo mafcuulin ayaan uga soo hadalnay taa baddeeda kuma jirno wixii aan danne iyo akhwaadkeeda iyo nawaasikh aan ahayn mansuubka ay nasbinayaan mafcuulun bihi iyo mafcuulun mutlaq iyo mafcuulun liajlihi iyo mafcuulun fiihi iyo xaalo iyo tamyiiziyo kulli isku wadada fadloo idil dabada ka mar waxaa kalood ku dartaa majruur oo dhan oo ama idaafaha lagu jaro ama xaraf ha lagu jare dhammaan in la wada xadfaa bannaan xadafkeeda waa bannaan yahay bilaa daliilna la xadfo iyadoo wax ku tusaya uusan jirin waa hadduusan dhibaato keenaynin xadafka laba jeeroon la xadfi karin ayuu sheegay musanifka oo dhibaato ay dhici haddii la xadfo labadaa jeer waxa weeyaan fadlada waxa loo keenay jawaab fadlada waxa meesha loo keenayba su'aal lagu weydiiya inaad uga jawaabtaan la doonaya ma xadfi karaysa marada labaadna waxa weeyaan maxsuurun fadoodiyaaba waxay tahay maxsuurun fiihi lama xadfi karo labadaa jeer ayaan la xadfi karin jawaab haddii loo keena waa sida in lagu yidhaahdo man darabta yaad garaacday nin yahowi darabtu zaydan zaydantaa mafcuulu ma xadfi karaysid waayo waxa aad ku jawaabi ayaa mafcuulu bihigaba ah caamilka inaad xadafto waa bannaan yahay man darabta marka lagu yidhahdo zaydan kale inaad tidhahda waa ku bannaan tahay laakiin zayd ma xadfi kartid oo darabtu keli inaad tidhaahdo ma bannaano waayo waxa lagu weydiinayo maba aha ficliga iyo faacilka ee mafcuulka lagu weydiinay sideedana istifhaamka xarafka waxa loo isticmaalayaa hadduu xaraf yahay shayga xarafka ku xigaa mustafhamu bihiga ah waxa la isweydiinayo waa xarafka waxa ku xigo hadduusan xaraf ahaynna ismiga lasoo hormariye laftiisaa la isweydiinaya haddaba man darabta haddaan ku idhaahdo manta mafcuulu bihigeen soo hormariyey weeye wax aan ku weydiinay ficliga kuma weydinaya faacilkana kuma weydinay mar haddaanan ficliga iyo faacilka ku weydinaynin darabtu jawaab ma noqonayso waayo wixii aan ku weydinaya maba aha mafcuulkii aan ku weydinaye ma xadfi karti taa waa mid ta labaad maxsuurun fiihi isla lama xadfi karo waayo kalaamkii baa macno baatile ku soo baxaya maa darabtu ilaa zaydan taa ma xadfi karaysa haddaa xadafto maa darabtu keli aad la soo fariisato dee ficligii manfi buu noqonay adna uma aadan jeedine zayd heyrkii inaad ka anfiso ayaad u jeedday zaydna aad u sugto macnihii ayaa meesha ka baxaya labadaa jeer ayuu sheegay waxaa kaloon fadle la xadfi karin mubtada iyo khabar ismi mawsuul iyo siladii nacti iyo mancuudki waxyaabahan xaale iyo saaxibkee dhammaan waxaa laasima inay taqaayur inuu ka dhexeeyo inay iskhilaafsan yihiin hari iyo mashruudkii ficlu shari iyo jawaabu shari dhammaan inay iskhilaafsan yihiin ayaa shardi ah inay itixaadaan oo shardi iyo jawaabkiisa ay itixaadaan oo mubtada iyo khabar ay itixaadaan laa yajuus wax bannaan maaha lama dhihi karo man yaqum yaqum man yaqum ninka istaagaa yaqum waa istaagay wax jira maaha waxaas kalaama noqonayo ee takhaaluf wax la yidhaahdo takaayur waa inuu u dhaxeeyaa shardiga iyo jawaabkii haddaba shardigan iyo jawaabkiisa waxa iskhilaafinayo hadduu yahay fadlada lama xadfi karo iyuna fadlada haddii ay tahy miiaal waxaa tire man yaqra' fi lmasjidi yaqra' fi lbeyti fi lbeytida ma xadfi karti waayo haddaa xadafto shardigii iyo jawaabkii baa isku mid noqonaya man yaqra' fi lmasjidi yaqra'un buu noqonaya masaajid wax ku aqriya waa aqrinaya jira maaha kaa fi lbeyti ma xadfi kartid waxaa la mid ah mubtada iyo khabar hadday iskhilaafaan taaayur inuu udhexeeya waajiba taaayurka waxa keenaya fadlada haddii ay tahay lama xadfi karo asna wladiina yuminuuna biaakhirati yuminuuna bihi baa aayad quraana ah. yuminuuna bihi bihidaa lama xadfi karo maxaan loo xadfi karin ee mubtadiiha khabarkii baa isku mid noqonaya waladiina yuminuuna biaakhirati aakhira qolada rumeeye yuminuuna waa rumeeyeen aakhiro ee aakhiro qolada rumaysa aakhiray rumaysa macna la fahmi kara ma noqonayo bihidaasi fadladaas mubtadaha iyo khabarka taqaayurka waxa uu keenayo weeyaan laba xadfi xuraasna saddexdaa mawdic ayaan la xadfi karin wa xadfa fadlatin waa ajiz bannee niyahownni xadfa fadlatin fadla xadafkeeda banne in lam yadir hadduusan dhib keenaynin kii dhibka keenayuu miithaaliyey kii xadfi maa shay xadafkii weeye siiqan la kaxeeyey jawaaban xal jawaab yahay ow xusira ama la xasriyey maxsuuru fiihi ah wayuxdafu naasibuhaa in culima waqad yakuunu xadfuhu multazaman wayuxdafu waxaa la xadfi annaasibuu ka nasbinaya haa fadlada nasbinayo in culima waa haddii la garanaye waqad yakuunu inuu noqdaa suurowdaa xadfuhu naasibulfadlaha xadafkii multazaman mid la laasimo yacni wuxuu u jeedaa fadlada caamilka nasbinaya daliil haddii loo helo waa la xadfi kara man darabtu ninku weydiiyey zaydan keliddi waidaa qiila lahum maada anzala rabbukum qaaluu khayran anzala khayran anzaladii waa xadfeen khayranti mafcuulu bihiga oo keliyay meesha dhigeen waa bannaantahy bal waxaa laga yaabaa fadlada weliba khaasatan mafcuulu bihi buu musanifka ka hadlayaaye caamilka nasbinayo xadafkiisa waajibba inuu noqdo oo mafcuulu bihiga caamilkiisa in la xadfaa waajib inay tahay aan la sheegi karin meeqa masala ya toddoba masala nabi baan ku jamcin jirnay muxuu ahaa wujuubu xadfi caamili lmafcuuli bih fii sabcatin min almawaadici almaal wa shibhuhu walikhtisaasu wanidaa taxdiiru iqraa washtigaalun can camal toddobadaa jeer mafcuulu bihiga caamilkiisa in la xadfo waajibo wujuubu xadfi caamilin mafcuulu bihi mafcuulu bihi caamilkii xadaf la xadfo waajibidii fii sabcatin toddoba uu ku sugan yahay min almawaadici toddobada waxaa ka mid ah almaalu mahmaha lafdigan hadduu mahmahaba u soo aroorayo carab sidan looga maqlay lama bedeli karo sidaa unbaa weligii lagu waday alkilaaba cala albaqar ayaa maala aqri lkilaaba cala caamilku waa la xadfe carab ayaa sidaa laga maqlay wa shibhuhu shibhulmaal mahmaah ma aha laakiin mahmahaan ayaa loo isticmaalay ahlan wa sahlan wa marxaban asbaadan nasbisan mafcuulu bihi way caamilkeedii bay xadfeen ataytum ahlan wasaadaftum makaanan ayay ahaan lahayd waa la xadfay carab ayaa laga maqlay iyagoo xadfaya shibhulmaal waayo shibhu walikhtisaas musanifkaa keeni doona naxnu macaashira alambiyaai macaashira mafcuulu bihi caamilkiina waa la xadfay waajibnimo baabunida yaa cabdallaahi cabdallaahi mafcuulu bihi caamilkii waa xadfan yahay waajibnimo taiiru taxdiir caamilkiisa iyaaka washara wanaxwahu nasa muxadirun bima stitaaruhu wajabu musanifka keeni doon iyaaka washara iyaakada waa mafcuul caamilkiina waajibnimaa loo xadfay iqra wax la yidhaahdo taxdiirku la mid yahay waxyaaluu kaga bedelaya asalaata asalaata oo kale waayahay washtiqaalul camal ishtiqaalkii haddeer aan ka soo baxnayeen soo marray mawaadicdaasi mafcuulu bihi caamilkiisa waajibnimo loo xadfaya toddobadaa mawdic wixii aan ahayn lama xadfi ee waajiba noqonayo wayuxdafu waxaa la xadfi annaasibu ka nasbinaya haa fadlada nasbinayo annaasib ismi faacil weeye haada looma idaafayn karo waxaan loogu idaafayn karin wasfi alwato weligii lama idaafayn karo ilaa fii meeqaa masala qadrigaan kusoo barray ilaa fii hamsi masaail sax shan masala shanta mas'ale musanifka afar ka miduu matniga saari doonaa hal masalu ka tegi doonaa annaasibu haadana shantii ka mid ma aha marka looma idaafayn karo wayuxdafu waa la xadfi annaasibu ka nasbinaya haa fadlada nasbinaya ayaa la xadfi in culima waa haddii la garte waqad yakuunu inuu noqdaa suurowdaa xadfuhu xadafkii multazaman mid la laazimay inuu noqdaa suurowda wallahu aclamu sal allah wslam